الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد allah tabaaraka watacaala ayuu ka hadlayey oo uu sifaynayey allaha mahadda iska leh iyo ammaan dhammaanteed iska leh ayuu sheegayey wuxuu yidhi markaa watanazaha wuxuu ka fogaaday can isaaxibati sawjo ama xaas inuu yeesho wal iyo carruur tanazahadu bimacnaa tabaacada waay wuxuu ka dahirnaaday ama ka fogaaday xaas iyo caruur yacni allah tabaaraka wa wuxuu naftiisa ka fogeeyey kana fog yahay ficlan eh, inuu xaas yeesho ama inuu caruur yeesho waa sifaadka qaybtooda loo yaqaano asifaat salbiya la yidhahda sifaatka ilaahay tabaaraka wa tacala waa qaarna waxaa la yidhahdaa asifaat thubutiya oo waa sifaat loo sugayo qaarna waa sifaat salbiya la yidhahdayo waa sifaatka loo diidaya laga anfinayo wixii sife loo diidan yahay allah tabaaraka wa tacaala bimacnaa waa sifatu naqsi waay waa sifo oo dhimanaan ku tusayso marka allah tabaaraka wa xaasna ma leh caruurna ma leh lanna xaas yeelashadiisu wuxuu kutusayaa baahi ilmo la yeeshana waxay kutusaysaa baahi allana tabaaraka watacaala waa kaaftoomaa oo keligii isagaa isku filan cidna uma baahna saas daraaddeed baa fii suurati اlkhlaas allah tabaaraka watacaala wuxuu yihi qul huwa allahu axad allahu samad waa mid wax labeeya ma jiro samad weeye oo waa sayidka khalqigiisa ka kaafsoomee ka maarma isagana loo baahan yahay waxaa la yidhaahdaa waa loo baahne aan baahnayn cidna uma baahna maadaama uu yahay sayid kaaftooma kaaftoomidiisa waxaa ka mid a ah, lam yelid waxba ma dhalin walam yuulad lama dhalin leanna haddii la dhalo bimacnaa inuu baahan yaha soo bixi hadduu wax dhalana inuu baahan yaha soo bixi marka kamaalu samadiyatihi waxaa ka dhalanaya inuusan waxna dhalin lana dhalin waxaa kaloo ka dhalanaya walam yakun lahu kufuwan axad wax u dhigmana le oo dee wax u dhigma hadduusan jirin xaas male wa yacni bini aadamku markuu ama makhluuqa cidda xaas u noqonaysahay waa inuu yahay cid u dhigma bini aadamku bini aadan baa xaas u noqda xayawaankana xayawaan baa xaas u noqda marka cid u dhigantaba haddaynay jirin xaggee buu xaas ka imaanaya wa ilmana ma yeelan karo leanna wax u dhigma ma jiro sidaas way macana saas daraaddeed baa qur-aanka rabbi wuxuu uhi tabaaraka watacaala annaa yakuunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba hadduusan xaas lahayn see buu ilmo ku yeeshay abcan waxaas u sugay waxaa la sheegaa uun qolyahan muxuu ahaay carabta jaahiliyadeedii qaar ka mida ah, saan u doono laakiin qolyahan ilmaha u sugayo badankood xaas buu leeyahay kuma dhiiran karaan marka waxaa la yidhi seed ugu sugteen ilmo idinkoon xaas u ogolayn waa nooc ilzaam ah waay macana marka rabbi tabaaraka wa tacala waxuu agna ma jiro xaasna ma leh ilmana ma leh maxaa yeelay kaamil weeye tasarufkiisa keli weeye tadruuj tadbiirka iyo maamulka khalqiga ma baahna oo cidna uma baahna muxuu ahaay sidoo kaleeto wax gabal ka a ah ma jira allah tabaaraka watacaala sida ilmuhu uu waalidkii gabal uga yahay oo kaleeto sidaas daraaddeed buu qur-aanku aada u fogeeyey fikradda ilaahay in loo sugo ilmo aada buu u sogeeyey masalo xataa samaawaadka iyo dhulalku ay ka xun yihiin ayuu rabbi ka cabiray tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam waqaaluu اتخذ الرحمن ولدا laqad جئتم shayئa idaa تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال hadda an dacaw liraxmaani walada yani samadu inay dildilacdo oo dhulku dildilaaco oo buuruhu dumaan oo bay sigayaan maxaa yeelay ilaahay bay ilmo u sheegeen bini aadan iyo jinni baa ilaahay ilmo u sheegay arrintaasay marka koox yihiin arrin culus wey marka ma sahlana waxaa lagu radinaya arrintaa iyada ah yahuudda oo sheegay ilaahay inuu cusayr wiil ka dhigtay wa qaalat ilyahuudu cusayrun bnu llah yahuud waxay yidhahdeen cusayr baa wiil ilaahay ahaa nasaaraduna waxay yidhahdeen wa qaalat inasaara almasiixu bnu llah waa madhab ka mida ah madaahibta nasaarada masiix wiil ilaahay buu ahaa waa looga horreeyey oo ummado uga horreeyey baa jira oraahdaas dalika qawluhum biafwaahihim afka unbay ka yidhaahdeen wax xuja a yudaahi'uuna qawla aladiina kafaruu min qablu kuwa hortood gaaloobay hadalkoodii yuu hadalkoodu u egyahay ii qaatalahum allahu annaa yu'fakuun qolada saddexaad ee aayaadkaasi ay radinayaan ama lagu radinayo taqriirka caqiidadaasi waxa weeye nimanka la dhihi jiray mushrikiintii carabta mushrikiintii carabta ayaguna ilaahay waxay u sugi jireen inuu gabdha leeyahay waa midda qur-aanku aada ugala hadlay oo la yidhi wadhama yahow muxuu ahay labaha isku darina fikrad xun iyo haddana cadaalad daro cadaalad daro idinkii gabdhihii waad ka xanaaqaysaan markii gabadh laydinku bishaaro la yidhahda gabadh baad ku dhalatay allihiiniina gabadh waad usugaysaan tilka idan qismatun diiza midda la yidhi waa waa qayb cadaalad ku jiro haddii allihiin aada allalnimo u rumaysantihiin maxaad idinkule wiilasha isu siiseen isagana gabdhaha u siiseen marka waa midda aada loogala hadlay oo muxuu ahay qur-aanku aada u bayaaniye waay marka taana waxaa qabtay carabtaa qabtay jaahiliyadii carabta fastaftihim alirabbika albanaatu walahum lbanuun bal weydii baa layidhi iyaguna ma gabdhahay leeyihin allana ma gabdhuu leeyahy iyaguna wiilashay leeyihi miya am khalaqna almalaa'ikata inaasa wahum shaahiduun mise malaa'igtaan abuurnay iyagoo gabdho oo dhadig ah ayaguna goobjoog way ahaayeen miya ilan malaa'igtay dhihi jireen waa gabdhihii ilaah ayb alaa inahum min ifkihim layaquuluuna walada allahu wa inahum lakaadibuun been abuuradkooda dartii waxay dhahayaan ilaahay ilmuu dhalay waana beentood marka waxay dhihi jireen malaa'igtu waa gabdhihii alle markii la yidhahdo yaa hooye u ana ah, jinka dumarkiisa iyo dhadigiisa yaa dhalay bay dhihi jireen marka waxay leeyihiin waxaa iska dhalay malaa'igta yacni waxa weeye gaalka caqli xumadiisa waxay leeyihiin malaa'igta waxaa iska dhalay hooyadoodna waa jin aabbahoodna waa alle ah, aabbahoodna waa alle waa gaal iyo caqli xumadiis waay macana waa midda rabbi tabaaraka wa tacaala ka hadlayo wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaba allah tabaaraka wa jinka iyo alle dhexdii bay nasab yeeleen meel bay isugu keeneen malaa'igta isugu keeneen marka fikir khariban oo carabtii jaahiliyadu ay qabtay buu ahaa intaaba marka waa la wada radinaya marka rabbi tabaaraka watacaala tacaala saaxiibada iyo waladka laga ansinayo ama loo diidayo waxaasoo dhan afkaartaasoo dhan baa meesha laga saaraya wanafada wuu fulay xukmuhu alla xukumkiisu waa fulay fii jamiici alcibaad addoommada oo dhan dhexdooduu ku fulay muslimiinta dhexdooda lagama helin wax yidhaahda ama qolo tidhaahda ilaahay ilmuu leeyahy yani alxamdu lilah gaalada unbay fikradaasu ku ekayd wanafada wuu fulay xukmuhu alla xukunkiisu wuu fulay fii jamiici alcibaadi addoommada oo dhan dhexdooduu ku fulay waxaa laga wadaa wuu ku socday xukunkiisa waxaa laga wadaa xukunka qadariga ah ilaan xukunka laba ah xukum sharci ah iyo xukum qadari ah xukumka qadarigaee kawniga ah addoommadoo dhan wuu ku dul soconaya wax diidi kara iyo wax ka hor imaan kara iyo wax ka fakan kara ma jiro laakiin xukumkiisa sharciga amarka sharciga iyo xukumka sharciga bay addoommadu qaarna diidaan qaarna qaataan oo qaarka diidana ay mu'miniin noqonayaan qaarka diidana gaalo noqonayaan laakiin xukumka qadariga kawniga ah isaga ninna ma diidi karo waa ku soconaya saas man saasaana laga wadaa khalqigo dhan buu ku soconaya yani laa raadda liqadaa'ihi walaa muxaqiba lixukmihi waay allah xugum xugum uu gaadhay cid celin karta ma jirto ah, laa maanica lima acطaa walaa mucطiya lima manaca cidina kama hortegi karto wuxuu soo fuliyo sidiisuu u fulayaa wax hor istaagi karana ma jiro saasuu ka wadaa wanafada xukmuhu fii jamiici alcibaad saalixiinta iyo aalixiinta mid diidan iyo mid okolba xukumku waa ku fulayaa leanna waa rububiyadiisa wey likamaali rububiyatihi midkuu doonuu ilaahay tabaaraka watacaala saciid ka dhigi midkuu doonuu ka dhigi yani waxa way shaqi ka dhigi acmaashuu bixin tasarufaadka midku doonu dili koo doono noolayn caruur buu siin gabdhuu siin wiilal buu siin wuu isugu dari muxuu ahaaye kursi buu saari wuu ka ridi allah tabaaraka watacaala maamulkiisa kawniga ah kulli addoommada dhan waa ku fulhaya sidaa waxaa ka gedisan makhluuqa makhluuqa in awooddiisu ha dhannaato sida uu rabo waxuma fulin karo in awooddiisu ha dhannaato laakiin waxa uu rabo oo dhanna ma fulin karo siduu rabona waxuma fulin karo waxunbaa ka hor imaanaya waxa ugu weyne ka hor imaanaya waxa weeyaan maqaadiirta alle uu qadaray siduu alle u qadaray si aan ahayn hadduu rabo inuu mariyo ma u soconayso maqaadiirta baa ka hor imaanaysa adugu awooddaa doonto sheego laakiin qaab aan rabbi wax u qadarin oo ugu talagelin ma martiin karti saas maanaa daciif baa tahay marka ayib wanafada wuu fulay xukmuhu alla xukunkiisu tabaaraka watacala fii jamiici alcibaad buu ku fulay lagama lagama wado macnahaasi addoommadu iyagu waa uun aallo qasban oo iyagu ikhtiyaar male lagama wado waxaa laga wadaa alla xukunkiisu addoommada waa ku fulayaan addoonkuna waxa uu samaynayo ikhtiyaar buu leeyahay mashii'ana waa leeyahay ikhtiyaarkiisa iyo mashiicadiisuna mashiicada rabbi bay hoos tagtaa calaa madhabi ahlisunna waljamaca waa utegi doonaa ee lagama wado addoonku waa qasban yahayo waa iska muxuu ahaaye isagu waxbaba kuma le arrinta ha yacni allah tabaaraka watacala waxa agtiisa ka qadaran iyo waxa uu qorsheeyey waa qariyo ninna umuusa sheegin laakiin adiga ikhtiyaarna waa ku siiyey awoodna waa ku siiyey waxna waa ku tusay amarna waa kusi yeelna waa kuyi waxaa laga rabaa marka inaad amarkiisa qaadato meeshuu kuu diray marto meeshuu kaa reebana ka reebtoonto oo aadan deliishanin oodan dhihin maya anigu waan lumay ah, waan waa kharimay maxaa yeelay sidanaaba ilaahay iigu talagalay oo see ku ku ogaatay inuu ilahay sidan kuugu talagalay ya yaa kuu sheegay adaa iskharibaya soo hagaag marka ilaahay tabaaraka watacaala qadarkiisa lama deliishadee waxa uu kuu diray baa la qaataa amarkiisa icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliqa lahu waay shaqaysto camal la imaada ruux walba wixii loo abuuray baa loo fududaynayaa laakiin hadhihin sidanaa ilahay iigu talagalay yaa kuu sheegay waa markaas ayb laa tumailuhu alla tabaaraka watacaala ma matasho oo ma qadarto oo ma qiyaasto alcuquulu caqliyaalku bitafkiiri fakirid ay fikirtay fikir ay fikirtay cuquushu allah tabaaraka wa tacaala kuma qadarto kuma qiyaasto tamsiilka waxaa la yidhahdaa inaad shayga shay kale kala mid dhigto waan utegi doonaa marka caqligaagu hadduu isku dayo inuu allah tabaaraka wa tacaala qadar iyo qiyaas u sameeyo oo matalaad u sameeyo wuxuun ku matalo caqligaagu hadduu isku dayo oo fikirto ma keeni karti saas manaa laa tumailuhu ma matasho ama ma qadarto ama ma qiyaasto alcuquulu caqliyaalku allah ma matalaanoo ma qiyaasi karaan bitafkiiri fikirid ay fikirto darteedna kuma qiyaasi karto fikirtaas wuxuu caqli badan tahay caqliga intaad ka shaqaysiisood fikirto haddaad istidhaahdo alla siduu u yaallo bal soo saar keen fikir ku keen ama ma ahee aada istidhaahdo sifaadkiisu qaabka ay kayfiyadoodu u taalla keen haddaad istidhaahdo caqligaaga unbaa daali mooye marnaba xaqiiqada ma heli kartid mana soo saari kartid ma keeni kartid macana sidaas weya yani inaad tidhahdo masalan alla daatadiisu sidaasay u taallaa carshigu ka saremaray ka saremaridiisu sidaasay u taallaa muxuu ahaayey sifadiisani sidaas weeye oo aad macnaha qaabkii iyo sawirkii iyo gasho qiyaasta iyo qadarka wax u yaallaan cuquushu ma keeni karto saasaa laga wadaa saas daraaddeed baa waxaa la diiday inuu caqligu ka fikiro allah tabaaraka wa tacaala daatadiisa iyo khasaa'istiisa iyo sifaadkiisa inuu ka fikiro caqligu waa la diiday kayfiyada sifaadka ka wada oo waxaa la yidhi ka gaabsada xataa su-aashiisu hadday idinku timaado iska xidha laakiin xadiidka nebigu sal lay slam xadiidu abi hurayra fi saxiixi muslim rasuulku uri sal lay slam laa yazaalu nnaasu yatasaa'aluun xataa yuqaal hada hada khalaqa allahu lkhalqa faman khalaqa allah insaanku inuu wax isweydiinahayo oo wax ka fikirahayo maskaxdii su-aalo badan soo jeedinayso ka zuuli maayo ilaa uu isweydiiyo khalqigan ilaahay baa abuuray allase yaa abuuray ilaa uu su-aashaas timaado faman wajada min dalika shay-an falyaqul aamantu billah ruuxii arrinka noocaasoo kale ah hela oo su-aashaasi ku timaado ha yidhaahdo ilaahay baan rumeeyey maxaa yeelay alla abuuray su-aal shaytaan waayo waa waswaas shaytaan alla isagaa wax abuuree lama abuuro isagaa wax abuuree lama abuuro laakiin heer naftu waxay ku gaadhsiin kartaa shaytaanku qalbigaaga intuu ka shaqaysto siduu kuu wado kuu ku waswaasinhayo iyo xataa wuxuu kuu keenayaa su-aalo ah warsamada yaa abuuray allah dhulka yaa abuuray allah adiyaa ku abuuray allah siduu kuu wado ku oo oh, allah laftiisa yaa abuuray marka dambe halkaa markay ku gaadho waxaad tidhahdaa aamantu billah allah rumeeyey saas ba ayib lafdi kalena wuxuu ahaa oo nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waswaaska noocaas oo kaleeta wuxuu kutusi haddiiba uu kugu qancin waayo ibliis asuu shaytaanku kugu qancin waayo oo carabkaaga ka soo saari waayo ama ficil ahaan ku guulaysan waayo inaad ku tilaabsato wixii rumayso ood la dagaalamayso ood iska celinayso waxay daliil u tahay inaad iimaan leedahay usaadka noocaas oo kale ah dabcan waa imaanaya laakiin markuu yimaaday dadku laba yihi qaarna way qaadanayaanoo waswaaskii baa gelahayo mabda ugu noqonba way rumaysanayaan way ku hadlayaan waxay ka dhiganayan ictiqaad bay ka dhiganayaan dadka qaarna waswaaska noocaasa waa iska celinayaan waa diidayaan qalbigiibaa soo tufaya wuu ku soo celinaya waa tuuraya dagaalkaasuu ku jiraa kaas dambe marka wuxuu ku tusi maadaama uuba kugu qancin layahay waxaad diidan inuu kugu qanciyo waa iimaan saas daraadeed ba xadiiska nebiga sal lay sl xadis abi hurayra dad baa nebiga u yimi sal lay waslam saxaabadiisa ka mid ah. markaasaa waxay idhahdeen inaa najidu fii anfusina maa yatacaadamu axaduna an yatakallama bihi rasuulka ilaahayo naftannada waxaan ka helaynaa wax midkayo inuu ku hadlo ay ku weyn tahay inaan ku hadallo carabka nabi uu ku hadlo afku ka soo baxo way nagu culus tahay laakiin naftannada waan ka helaynaa qalbigii waa kusoo noqnoqonaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam waqad wajadtumuuhu oo ma hesheen arrintaa ma aragta ma hesheen markaasa idhin haa markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay slam daaka sariixu liimaan taasi waa iimaankii oo cad waay iimaan iska cad maxaa iimaan cada ma maya waswaaska maaha laakiin iimaanka cad waxa waaye inaad iska celinayso aada rumaysan la-dahoyoo ku guulaysan lahay inuu kugu qanciyo taasaa iimaan cado taasaa iimaan cado marka waxay ku tusi yacni in aynan habboonayn sideedaba caqligu waxbana uusan ka keeni karin inuu alle ka fikiro daatadiisa iyo asmaadiisa iyo afcaashiisa qaabkay u yaallaan inuu ka fikiro waxba ka keeni maayo uun ku daali wuu ku daaliyo siduu u wareegeysanahayo marka dambe isagoo wareeray meeluu wax u dhaqaajiyana launbu iska soo noqona laakiin xadiiska nebigu sal lay waslam sidoo kaleeto culamada qaarkood taxsiiniyaan tafakkaruu fii aalaa illah walaa tafakkaruu fi illah allah ha ka fikirina xaggiisa maskaxda hala aadina laakiin nicamka ilaahay idin siiye ka fikira aayaadka alle ka fikira makhluuqaadkan iyo qaabku u abuuray cajabta badan ka fikira aayaadkan kawniga ee eh, uu dhulka ku baahiyey iyo cirkaba waxaad ka fikirtaan nicamka uu idin siiyey naftiina ka fikira laakiin allah tabaaraka wa maya caqligu waxba kama keeni karo laa tumailuhu way marka ma matasho oo muxuu ahaay ma qadarto oo mid la mida ma samayso alcuquulu caqliyadu bitafkiiri fikiri darteed ay fikirtay kuma mateli karto ilahay mataalkiisa ma keeni karayso macnaha saas wey macna ayb walaa tatawahamuhu isma moodsiiso alquluubu qalbiyadu allah isma moodsiiyaan bitaswiiri sawirasho ay sawirtaanna iskuma moodsiiyaan tawahumka waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga ah waxa weeyaan waa malaha khaladka ah waa haddaad intaad wax malayso haddana malahaagu khaldamo waa tawahum waay ismoodsiis baa la dhaha marka in quluubtu intay alla sawirato oy qaabkiiyo kayfiyadiisa isku dayda inay keento ismoodsiis noocaasa ah inay ku gaadhaay marnaba ma suuroobi karto waa uun ismoodsiis khaldan bay ku dhacaysaa saas wey sii horay ku yara dhowdahay macnaha sii horay ku yara dhowdahay taswiirkuna waa tasawurka macnaha inay sawirato quluubtu sifada ilahay inay sidan u taallo isagii inuu sidaa u yaallo leanna waxa weeye markay si walba samayso soo wareegto marka dambe waxay ku soo urursan uun tashbiihi alkhaaliq bilmakhluuq inay uun makhluuqaadka mid ka mida intay kula kufto tidhaahdo kanuu alla u egyahay ilan sideedaba wax kaa qarsoon wax kaa qarsoon qaabkuu u yaallo iyo kayfiyadiisa waxaad ku heli kartaa saddex mid ka mid a saddex mid ka mid a ku suroobi kartaa inaad aragto haddaad aragto shayga ishaad u qabato qaabkuu u yaallo waad keeni kartaa soo ma ayib talabaad inaadan arkine laguu sharxo oo aada maqasho oo qaabka laftiisiiyo kayfiyadii laguu sharxo ayadana waad sawiran kartaa markaa weligaa maroodi maadan arkin laakiin waa lagu sharxay waxaa la yidhi waa xayawaan dheer saasuu egyahay waa dhago waaweyn yahay waa qaarkiisu saasuu u yaalla waa lagu sawiray sharaxa faraha badanee lagu siiyey baa maskaxdaada waxaa ku samaysata suura ah siduu u yaallo waa lagu sheeg waad maqashay kayfiyadii baa laguu sheegay midda saddexaadeed ku keeni karta waxa weeye in aad aragto shayay isu eg yihiin ood uga qiyaas qaadato oo lagu yidhaahdo muxuu ahaayey shaygu waa saas adigu shay hebel maaragtay haa kaas uun ka agday kaa aada aragti baad marka yaad ku qiyaasani soo ma marka allah tabaaraka wa tacaala qaabka daatadiisa ama sifaadkiisa kayfiyadoodu qaabkay u yaallaan maanaan arkin soo sooma lama arkin waa midda labaade nalooma sheegin oo nalooma sharxin soo ma waa midda saddexaadee wax u egeen uga qiyaas qaadanno ku shabahnana ma hayno inta haddaadan midna haynin iska daawan maha wareerine saas ma haddaad wax wax u egba uda aadan hayninna arkinna maqlin haddee waxa weeyaan keeni maysa keeni maysa saas macana haddaad isku daydana hadda waxa weeyaan meel cidlaa un baad un garaac hijadu baan garaac macana sidii soomaalida waxay dhihi jireen ninkii nin baa yacni indhuu lahaa bay dhahay intuu indhaha lahaa buu bakayle arkay bakayle wax kaloo uu arkay ma jiro wuu indhabeelay markaa kadib markaasaa waxaa la yidhahdaa wax kastoo loo sheego wuxuu yidhahdaa bakayle xaggee buu ka jiraa bakayle ma weye maroodi baa jira maroodii bakayle kee weyn libaax baa jira bakayle see ka yahay wax kastoo loo sheegay ila wuxuu arkay buu rabaa inuu ku qiyaaso ma marka allah tabaaraka wa tacaala mana la arkin tabaaraka wa tacaala aakhara la arki doonaa mu'miniintu ay daawan doonaan saan u tegi doonno wax u egoo lagu shabahana lama hayo makhluuqiisu ma shabaho allah tabaaraka wa tacaala qaabku u yaaliya kayfiyadiisana nalooma sharxin wabitaali in laga gaabsado waayo wixii intaa ka dambeeya waa wareer ayb laa tumasiluhu alcuquulu bitafkiiri walaa tatawahamuhu isma moodsiiso oo macnaha mala khalada kama qaadato alquluubu qalbiyadu bitaswiiri sawirasho daraaddeed ay sawirato qaabka u yaala inay sawirato ay keento qaabka keento oo waxaan suuroobi karayn markaasuu wuxuu keenay aayadda qur-aanka laysa ma ahaanin ka milihi mid la mid a shay-un shayna ma ahaanin shayna ma ahaanin mid alle oo kale ah wa huwa isalle alle midka maqalka badan weye maqlaha weye albasiiru ee arkaha ah ayb aayaddaasi ayaa xididada u goysayo laysa ka milihi alkaafu waxaa la yidhaahdaa lita'kiid nafyi baa la dhahaa kaaftu tashbiih maaha lita'kiidi nafyi baa la yidhahdaayo silay dhahaan markay ka edabsanayaan qur-aanka qolada luqawiyiinta ah meeshii ay ziyaado ka dhihi lahaayeen bay silo dhahaan marka waa lita'kiidi nafyi in nafyiga la adkeeyo laysa muusan ahaanin ka milihi mid isagoo kale ah shay shayna ma ahan shay waxaa la yidhaahdaa luqadda carabiga ah waa nakiratun fii siyaaqi nafyi waay cumuum bay faa'iidaysaayo shay shayna wey macna wax ilaahay oo kalaa maba jiraba laysa ka mili shay marka ninkii dhagax mooday alla mooday ama makhluuq makhluuqaad ka mida alla mooday waa nin aan warhaynin wey ninaan wax la socon waxogeyn wey macna wa huwa asamiicu albasiiru midka muxuu ahaa maqlaha ee arkaha wa ayib meesha iyadaa waxaan ka qaadanaynaa yacni aayaddaas waa aayadda asaaska u ah allah tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa iyo asmaadiisa yay asaas u tahay sifaadkii iyo asmaadii oy sugtay iyo ollo oy ka fogaysay ama ka nasahday in asmaadiisu iyo sifaadkiisu ay kuwa khalqiga u ekaadaan marka waxay isku dartay tanziih iyo isbaat waana labada qodob ee madhab ahlusunna waljamaca uu ku salaysan yahay atanziih wlbaat isbaat maca tanziih saas maana ayib laba daa'ifoo ahlulbidaca ka mida bayna aayaddu radinaysa laba kooxood oo ahlulbidaca ah ayay radinaysaa laysa ka milihi shay-un qolyay radinaysaa wa huwa asamiicu lbasiiruna qolyay radinaysaa waxay ka tagtay maba jirtaba qolyaha khilaafsan madhabkaas laga soo gaaray salafkiiyo saxaabada laysa ka milihi shay-un waxay radinaysaa nimanka la yidhaahdo mushabbihada oo ilaahay sifaadkiisa intay sugeen midka khalqiga u ekaysiiyey ah, qolo noocaasaa jirto mushabbiha la yidhahdo ama mumasilana waa la dhihi karaya ayib qolyahaasi sifaatkii mayna diidin waxay yidhahdeen sax ilaahay weji waa leeyahay gacan waa leeyahay cashiga wuu ka saramaray cilmi waa leeyahay waa nool yahay maqal waa leeyahay arag waa leeyahay waa sugaynaa laakiin waxay ku dareen sugiddiibay ku xadgudbeen waxaa la yidhahdaa hullaatun fi lisbaat baa la dhahaa hullaatun fi lisbaat sugiddii bay sii gudbeen mayna ku ekaanina xad iyo soodintii intay dhaafeen ba waxay yidhahdeen sifaatkaa ilaahay leeyihiin sugnayna kuwa makhluuqay u egyihiin oo lamid yihiin gacanta alle waa gacanta makhluuq oo kale lugtiisu waa lugta makhluuq oo kaleeto yacni fartiisu waa farta makhluuq oo kaleeto wahaakada maqalkiisu waa maqalka makhluuq oo kaleeto cilmigiisu waa cilmigii makhluuq oo kaleeto meeshaasay marka arrintu kaga dhiiqatay qolyaha waxaa radinaya laysa ka milihi shay haddaad ilaah makhluuqiisii isku meel dhigteen oo isku mid ka dhigteen waa la diidey qur-aankaa diiday ilaahay wax la mida ma jiro taas qolyahaasay radiday oy madhabkooda fogeysay shubhada waa shubha dad badan ku dhalata qolyaha labaad ee ay radinayso aayadda waxa weeye qeybteeda dambe waa nimanka la yidhahdo mucailada mucailada waxa la yidhahda waa qolyaha sifaadka diida oo bedelkii ay qoladii hore intay sifaadka alla sugeen ay haddana sii gudbiyeen oo sii khalqiga kala mid dhigeen kuwani dhankii kale taagan yihiin oo waxay yidhahdeen wax sifa aba male wax sifo aba oo ilaahay loo sheegi karo ma jiro haddaad ilaahay sifo ku sheegtaa waad gaaloobaysaan oo maxaa yeelay ilahay sifaatkiisa ugu diideen leanna sifaatka ilahay haddaad u sugtaan ilaahay iyo makhluuqiisaad isu ekeyseen saas daraaddeed waa in sifaatka dhan la diido si ilaahay makhluuqa iyo khaaliqa loo kala fogeeyo halkaasay kaga martay markaase waxay yidhaahdeen ilaahay maqal male oo arag male oo cilmi looma sheego oo qudriyi awood looma sheego oo yad iyo looma gacan iyo weji looma sheego oo cashigu ka sarmaray lama dhaho wax sifaa ilahay ha u sugin diid aoho uu soo istaag aoho diiday ah, halkaa un adigu u ah, nimankaasina halkaasay mareen waa qolada kale cagsigeeda wa ayagana waxaa la yidhahdaa waa ghullaatun fi nafyi baa la dhahaa ama ghullaatun fi tanziih allay nazaha isdheheen markaasay xajir noqdeen way gudgudbeen ah wixii la rabay in la sugay diideen wixii qur-aanku sugay bay diideen wixii sunnadu sugtay bay diideen wixii saxaabadu ku ijmaaceen bay diideen waxaa la yidhahdaa mucaila la yidhahda mucailadaasaa laba oho laba qolo waay mucaila oo kullu sifaat diida iyo mucaila oo sifaatka qaarkood diida qolyaha sifaatka qaarkood diida waa ashaacirada iyo kullaabiyada iyo maaturidiyada iyo waxay gelayaan firaqulmucailay gelayaan liannahum yucailuuna allaha tabaaraka wa tacaala can bacdi sifaatihi sifaatka alle qaar ka mid ay diidan yihin marka waa yasduq calayhim inay mucaailo yihiin saas way marka aayadda qaybteeda dambena qoladaas way radisoo waxaa rabbi uu yidhi markuu yidhi wax alla la ma jiro maxaa laga dambaysiiyey wa huwa asamiicu waa maqle albasiiru waa arke samiic iyo basiir waa laba magaca laakiin labada magac mid walba sifuu xambaarsan yahy magaca samiic wuxuu xambaarsan yahay sifatu samci buu xambaarsan yahay basiirkuna waa magac oo waa arke laakiin wuxuu xambaarsan yahay sifada aragga araggu waa sifo arkuhuna waa magac soo ma maqalku waa sifo maqluhuna waa magac saas way macana yacni oge caliim waa aliim caliim waa oge waa magac sifuu wataa oo dhahaysa alcilmu ogaansho marka magac kastoo ilaahay asmaadiisa ka mida ah waa u toogi doonaa waxaa la socota sifaa la socota markaad tidhaahdo alraxmaan sooma alraxmaan wuxuu wataa sifo la yidhaahdo sifatu raxma waa naxariiste magacyadiisa waxaa ka mid a naxariiste maxay wadataa sifadii naxariista saas maana marka sifaadkiina way sugtay aayaddu allah sifaadkiina way u sugtay haddana sifaadkii markay sugtay waxay diiday inay sifaadkiisu u eg yihiin sifaadka makhluuqa halkaasa marka waxay nooga soo baxday qaacidada ay ku soconayso sifaadka rabbi waxa weeye ihbaatun maca tanziih saas man ihbaatun oo ah wahuwa asamiicu albasiir maca tanziih oo ah laysa ka milihi shay-un wa huwa madhab ahli waljamaca madhabusaxaaba waa taabiciin salafku madhabkoodi kaas maca lahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau magacyadii baa u sugnaaday alxusnaa ee ugu wanaagsanaa wasifaatu iyo sifooyinkii alculaa ee sarreeyey ama ugu sarreeyey ayuu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala magacyuu leeyahay allaha tabaaraka wa oo isagaa qur-aanka ku sheegay walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyada ugu wanaagsan buu leeyahay ku barya allahu laa ilaaha ilaa huwa lahu lasmaau lxusnaa meelo qur-aanka ka mida ah buu alla ku sheegay magacyadiisu inay ugu fiican yihiin magacyada nebiguna sal ly waslam axaadiistiisa ina lilahi tiscan wa tisciina asman man axsaaha dakhala aljanna xadiidka saxiixanka marka ilaahay asmaa buu leeyay magacyuu leeyay magacyadiisa way fara badan yihiin samiic iyo basiirkii hadda aan soo marinay baa ka mid ah. raxmaan baa ka mid ah, raxiim baa ka mid ah, casiiz baa ka mid xaliim baa ka mid oo haakada way fara badan yihiin macna kulligoodna waa asmaa xusna ah xusnaada waxaa la yidhaahdaa yacni wanaagga waxay ka gaadhay meeshii ugu dambaysay wax ka wanaagsan maba jiraba wanaagga asmaada waxaa laga wadaa magac kasta wuxuu xambaarsan yahay saan soo sheegnayba sifo sifadaasina waa sifatu kamaal waa sifo kutusaysa dhammaystirnaan iyo dhimanaan la-aan sidaasay magacyadu ku yihiin asmaau lxusnaa hadduu magacu mujarad yahay magacyada loo yaqaano ismiga jaamidkaa ismi hadduu jaamid yahay oo macnaba uusan xambaarsanayn waa magac wanaagsan lama yidhaahdo soo ma magac wanaagsan magaca wanaag wuxuu ku yeeshaa macnaha uu xambaarsan yahay markuu wanaagsan yahay sifada uu wato markay wanaagsan tahay baa waxaa la yidhahdaa magacaasi waa fiican yahay magaca hadduu macnaha uu wato uu xun yahayna waxaa la yidhaahdaa magacu waa xun yahay nin baa waxaa loo bixiya dacar dacar dacar magac fiican ba ya waa nin khadhaadh soo ma waa nin khadhaadh magacu wuxuu wataa sifo xun sidaas daraaddeed waa magac xun mid baa waxaa loo bixiyey muxuu ahaayey loo bixiyey eh, janno kabood jannakabood baa loo bixiy war jannakabood magac fiican ma aha sooma magacu ma ficnaana macno xun buu xambaarsan yahay ah. wahaakada qaarna magacyadu waxay xambaarsan yihiin macno fiican magaca macnaha fiican xambaarsan waa fiican yahay magaca macnaha xun xambaarsanna waa xun yahay magaca aan macnoba lahaynna de kaasi macnoba ma leh allah marka magacyadiisu waxay xusnaa ku tahay sifaat waxay xambaarsan tahay sifaatulkamaal ah saas daraaddeed bay ku tahay xusnaa ku tahay saas macna qawaacid fara badan bay marka leedahay asmaada rabbi tabaaraka watacaala oo muxuu ahaayey eh, haddii waktigu noo saamaxayay aan xusi lahayn waxaa ka mid ah asmaa ullahi kulluhaa muxuu ahaaye xusna asmaa ullahi hayru maxsuura ma koobna wax koobi kara ilahay asmaadiisa ma jiro sida xadiidka ibn mascuud iyo axmed iyo ibn xibaan iyo xaakim ay soo saareen ibn lqayim iyo axmed shaakir iyo bani ay saxiixinayaan ilahay asmaadiisa ma la koobi karo waxaa jira asmaa isagu khaas ba leeyahay cidna uusan u sheegin sida xadiidkaa ku yimi asmaada ilaahay kulligeed waa tawqiifiya asmaa ullahi kulluha tawqiifiya waxaa laga wadaa laa tahbutu bilcaqli wainamaa yuqtasar cala asamac wixii qur-aanka ku soo ama sunnada ku soo keliya lagu gaabsanaya ilahay magac adigu iskama samayn karti saas daraaddeed baa culimmadu waxay diideen in ilaahay magacyadiisa lagu daro qadiim kutubta qaarkood waad ku arkaysa qadiim caqiidat alcawaamkii iyo waa ku jiray kutub fara badan kutubta muxuu ahaay firaqa inta badan waad ku arkay qadiim laysa min asmaa illah ilahay asmaadiisa ka mid maaha muxuusan uga mid ahayn leanna qur-aanna kuma imaanin sunnana kuma imaanin mar haddaan qur-aan iyo sunna toona magacu ku imaanin sheefkaaga magac kalema imaan karti wadaad dadaalay mujtahid oo cilmi badanna sheefkiisi intuu magac looga keeno ilahay magaca u bixiya ma dhihi karo saas man allahuma luqadaha magacyada ay ilaahay u yaqaanaanay magac ma aha alle magac ma aha waa uun taqriiban waa uun uun iska dhe muxuu ahaaye waa uun nooc curfi ahaan mooye laakiin magaca rabbi looma loolama dhaqmi karo sida soomaalidu ebe oo kale dhahaan ebe sooma ebe allah bay ka wadaan eebah laakiin eebe meeluu ka yimid ku yimid ma jirto sooma hay luqada sawaaxilka mungu bay dhahaan sooma Mungu Mungu meru mtu Mwenyezi Mungu wa mwenye izi Mungu wa maana mwenye izi sahibul izza wa yani luqadii carabiga ahaydoo waxoogaa ay cajamiyeeyeen wa munguba laakiin waxay tahay iska cajami ah marka waa noocun shucuubtu u barteen oo alla u garanayaan mooye laakiin sifaatkiisa magacyadiisa ma aha magac alle ma aha magacyadiisa rabbi tabaaraka watacala waa tawqiifiya waana wixii qur'aan ku yimid ama sunno ku yimid saas man ayb lahu lasmaau lxusnaa magacyadaa wanaagsan bu alla leeyahy tabaaraka watacala wasifaati lculana wuu leeyahay sifaatka sarsarana waa leeyahay sifaatka rabbi tabaaraka watacaala waa sifaatkana waxaa laga wadaa waa sifaatu kamaalin wa madxin waa sifaat dhammaystirnaan iyo ammaan kutusaya naqsi iyo ceebna meella aydan soo gelin waayo sida nolosha oo kale qudrada oo kaleeto maqalka oo kale aragga oo kaleeto yani wahaa kada ayib sifaatka marka sidaasuu alla leeyahay sifada sideedaba haddii meel uu naqsi ka soo galo sifo ilaahi maaha marba hadduu naqsi meel uu ka soo geli karo sifo ilahi maaha saas maa saasoo dharteed saddex qaybood baa loo qaybiya sifaatka markii bi hada alictibaar saddex qaybood baa loo qaybiya haddii sifadu ay sifatu ay tahay kamaal oo aan naqsi lahayn naqsi aan lahayn allah tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa waaye waana kuwa haddaan sheegin hadday sifadu tahay sifatu naqsi oo meella uusan kamaal kasoo gelinna ilahay laguma tilmaami karo sida masalan geerida oo kale cajsiga oo kale hurdada oo kale lulmada oo kale waa sifatu naqsin waaye kamaal maaha ilahay marka laguma tilmaami karayo waxaa jira sifaadka qaarkood oo markii si loo isticmaalana kamaal la dhihi macno kaamilay kutusiyo fiican markii si kale loo isticmaalana macno xun bay ku tusi oon fiicnayn sifaadka noocaasoo kale ah alla markii lagu itlaaqayo markay sifad ay tahay xaaladda ama wejiga ay kamaalkiiyo macnaha wanaagsan kutusayso ayaa alla lagu itlaaqi karaa laakiin xaaladda ay naqsiga kutusayso alla laguma itlaaqi karo waxaa ka mid a ah maalan sifatu lmakri oo kale iyo sifatu lkhidaac oo kale soo ma sifatu lmakri iyo sifatu lkhidaac iyo sifatu lkayd iyo dhagir dhagridda iyo e, siridda iyo ruuxa intaad la dhagarsanto oo inaad dhagarta kaga badiso qur-aanka waa ku yimid laakiin waxay ku yimaadeen fii siyaaq qolo isku dayay inay alla dhagraan oy alla siraan alla tabaaraka wa tacaala inuu ka reeyey oo kaga adkaaday saas way macanaa siyaaqaasay ku imaadeen marka si ilaaqana ilaahay looma sugi karo lama dhihi karo min sifaatihi almakru lama dhihi karo lianna makrigu marna macno xun buu qaataa marna macno fiican buu qaataa min sifaatihi alkhidaac lama dhihi karo lianna marna waxay qaadataa sifatu kamaal bay noqotaa marna sifatu naqsi bay noqotaa maadaama ay ixtimaali karto in la tafsiiliyo mooye si ilaaqana ilahay looguma ilaaqi karo laakiin maxaan leenahay fii muqaabili lmakri ha yamkur man makarahu yakhdac man khadacahu yakiidu man kaydahu wahaakada saasaan dhahayna saasuuna qur-aanku u isticmaalay oo allah tabaaraka wa tacala wuxuu yihi wayamkuruuna wayamkuru allah way dhagrayaan allana wuu dhagrayaa wallahu khayru lmaakiriin markaasay sifo ammaana tahay adiga ruux hadduu isku dayo Eh, lilahi maal lacla lakin min baabi liidax cadayn ahaan hadduu cid isku kaa daydo inay ku dhagarto oy dabinkaaga boodo oy ku sirto hadday isku daydo oo intaad la gasho baabkii uu isku dayahay aada kaga rayso ma ammaan baa mise waa xay ya waa ammaan waa ammaan ruux ku dheg rahayay inaad intaad dhagartii la gasho aada kaga rayso waa ammaan waxayna ku tusi e, qudro iyo awood bay ku tusi waxay cay tahay oo naqsi tahay oo dhimanaan tahay oyna fiicnayn cidaan ku dhagraynin marka intaad dhagarto aada dhagartii ku ku aad mxuu ku dhigto maba ku dhagrahayaba soo ma kugulama kacayo wax dhagara adaa ku bilaabay markaasi waa ceeb markaas sidaa daraaddeed tafsiilkaasaa la gelin fii muqaabili man yamkuruhu makrigu waa madxi allana waa isu sugay fii biduuni muqaabil inuu iska makriyo makri addoommadiisa isaga sameeyo maya sifatu naqsi wey markaa laguma islaafi karayo tafsiilkaa in la geliyo waay saas daraaddeed sifaatku waa saddexdaas markii bi alictibaar sifaat oo sifaatu kamaal ah ilaaqan ilaaqan baa ilahay loogu tilmaamaya sifaatu naqsin ilaaqan alla laguma tilmaami karo sifaat oo yani sifaatu kamaalin fii xaalin wa sifaatu naqsin fii xaal xaalka ay sifatu kamaal tahay baa alla lagu ilaaqi karaa xaalka ay sifatu naqsin yihiinna alla laguma ilaaqi kara tabaaraka watacala tafsiirkaasaa la gelinaya oo mxuu ahay culimadu tilmaamayaan ayb wasifaatu lculaa sifaatka sare ee alla tabaaraka watacaala uu leeyahay ayaa alla u sugnaaday wasifaatu lculaana way u sugnaaday alla tabaaraka watacala saas hore ulusoo tilmaanay sifaatka alle waxaa loo qaybiyaa culimadu u qaybiyaan sifaat hubuuti ah sifaad alla loo sugayo oo sifaatulkamaal ah sida cilmiga iyo muxuu ahaay qudrada iyo wixii lamid sifaat salbi ah oo alla loo diiday laga reebay ka anfinayso ka fogeynayso sida masalan eh, dulmiga iyo waladka iyo cajsiga iyo hurdada iyo lulmada iyo haakada wixii naqsi ah baa jira marna noqon kara sifaatu daat biictibaar waxaan dhihi lahaa ifaatka ifaatka hubuutigii alla loo sugo baa laba loo qaybiya iyaga ifaat اdaat iyo ifaat afcaal ifa daatiya wa ifa ficliya ifa daatiya waxaa la yidhahdaa waa ifaatka alle lam yazal walaa yazaalu biha weligiina kama zuulin weligiina ka zuuli maayo waa ku tilmaaman yahay mar walba doonid iyo mashii'ana kuma xidhne waa sifo mar walba uu ku tilmaaman yahay maala markii lu yidhahdo allah tabaaraka wa tacaala huwa alxayu waa noole maxaa ka laazimaya ismigaas sifatu alxayaa soo ma allah tabaaraka wa tacaala xayaatadiisu weligiina way jirta wayna jiri doontaa waa sifa daatiya markii lu yidhahdo alla qudrau leeyahay awood buu leeyahay weligii wuu lahaa wuuna lahaan doonaa waa sifa daatiya cilmi buu leeyahay waa sifa daatiya sifaat daat baa le kuwa iyaga sifaatka nooca labaad ee sifaatka hubuutiyada ah, nooca labaadi waxa weeye waa ifaat afcaal baa la yidhahda ifaat afcaalka waxaa la yidhahdaa waa sifaat ku xidhan ilaahay doonidiisa markuu doonana wuu sameeyaa markuu doonana ma sameeyo mashiiadiisay ku xidhantah mar walbana kuma tilmaana laakiin markuu doonana wuu sameeyaa markuu doonana ma sameeyo mashiiadiisay ku xidhantah ifaat afcaal baa la yidhahdaa waxayna ka mid tahay min sifaati muxuu ahaaye subuut sifaatka subuutka kamid miaalkeedu waxa way maalan sifatu listiwa oo kaleeto allah tabaaraka wa carshiguu ka sarreeya sooma wuu ka saramaray markuu doonuu ka sarrayn markuu doonana ka sarrayn maayo wuu ka saramari mashiicadiisa bimashiicatihi buu kaga saramaray laakiin alla wuxuu jiray isagoon carshiguu jiray sooma nuzuulkaa ka mid a a wuu soo degaa xilliguu doonuu soo degaa markuu doonana ma soo dego waa utegi doonaa imaanshaha ka mid a sifatulmaji markuu doono waa yimaadaa markuu doonona ma imaado wahaakadaa waa sifaat ku xidhan doonidiisa ku xidhan markuu doonona wuu samayn markuu doonona ma samaynayo waa sifaat alafcaal baa la yidhahdaa oo waxaa loo celinayaa samayntaasa loo celinaya macana nooc baa jira saddexaad oo la dhaho waa sifatu daat biictibaar wa sifatu ficlin biictibaarin aakhar sifo dhinac markaad ka fiirisana sifatu daad oo weligeed alla ku tilmaanaa kuna tilmaami doon doono dhinac kale markaad ka fiirisana sifatu ficli ahoo ku xidhan doonidiisa ku xidhan waxaa la yidhahdaa maalan tusaale uga dhigaan sifatu lkalaam oo kaleeto allah tabaaraka wa weligii kama zuulin inuu mutakalim yahay oo hadli weligiina ka zuuli maayo inuu hadli dhankaa marka laga fiiriyo aslu sifa waa sifa oo min sifaati daad ah oo weligiina uu ku sifaysnaa weligiina uu ku sifaysnaan doono xagga marka laga fiiriyo aaxaadulkalaam hadalka gooni mid walba marka loo fiiriyana alla wuxuu hadlaa xilliguu doono towreed wuxuu ku hadlay markuu doonay soo ma injiilna wuxuu ku hadlay markuu doonay qur-aankanna wuxuu ku hadlay markuu doonay muuse wuxuu la hadlay markuu doonay ibraahim wuxuu la hadlay markuu doonay wahaa kada dhinaca aaxaadulkalaam hadalka mid mid hadalladu ku hadlay marka la fiiriyo waxaan leenahay waa sifatu ficlin oo mashiicadiisa ku xidhan markuu doono yuu samayn markuu doonuu hadli oo uu la hadli oo hadal khaaso gooni ah uu jeedin ama malag la hadli ama rasuul la hadli wahaakada dhankaa marka laga fiiriyo marka waa sifatu ficlin amaa sifada asalkeeda marka la fiiriyo waa sifatu daat oo ilaahay weligii hadal kama zuulin kana zuuli maayo صفات نوعاas waa jiraan oo dhinaca باعtibaarna صiفaة zaad ah باعtibaarna صiفaةu ficli noqon kara macna والصفaaت الculى buu alla leeyahay الرaحmanu qaala الlahu taعaalى الرaحmanu allaha naxariista badani calى اlcarشhi carshiga korkiisuu istawىa ka saro maray carshiga korkiisuu ka saro maray macnahaasaa sax qur-aankana waxay ku timid calى carshi istawىa waxay ku timid taqriiban toddoba meelood bay sidaa ugu timid yani waxa wey in ilahay tabaaraka watacala u carshiga ka sarreeyo tafsiirka saxda ana istawa bimacnaa calaa wartafaca waay inta kale o dhan ishkaalaad baa ku jira istaqara iyo sacda iyo kulli ishkaalaad baa ku jira labada lafti ugu fiican waxa weye in la yidhaahdo ama calaa ama la yidhaahdo irtafaca sidaasina waa sida ka sugan mxuu ahay salafka ka sugan ayb lahu alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaatka waxa dhexdooda iyo wamaa fi lardi iyo waxa dhulka dhexdiisa iyo wamaa baynahumaa iyo inta udhexaysa waxa ah wamaa taxta asara iyo carada hoosteeda waxa ah asara asalkiisa waxaa la yidhaahdaa waa rayska rayska yani carada qoyan baa la yidhahda asalka macnaha carada qoyan baa la yidhahda carro dhanna waa lagu itlaaqi karaa marka carada oo dhulka laga wado hoostiisa waxa ana alla tabaaraka watacala isagaa iskale wain tajhar haddaad muujisato bilqowli odhaahda iyo hadalka haddaad muujisatood kor u qaado fainahu alla yaclamu wuxuu og yahay assira kan qarsoon wa akhfaa iyo mid ka sii qarsoodi badan ah, kan qarsoon alla wuu og midkaa mid ka sii qarsoodi badanna waa ogsoon yahay oo muxuu yahay allah tabaaraka wa wuxuu og yahay waxa aada hoos u qarsanayso laba ruuxaad ku haasaawaysaan midkaa mid kasii qarsoodi badanna wuu ogyahay oo qalbiga waxa ku jireen weliba soo bixinna ogyahay saas maana yani mid la qarsanayo wuu ogyahay kanaad muujisanayso iska badaayo banaanka yaalle mid aad qarsanayso wuu ogyahay kaa aad qarsanayso mid kasii qarsoodi badanna wuu og ogyahayoo qalbigaaga waxa ku jire uu ku sheekaysanayo iyo ku wareegahaya ee weli afna ka soo bixin adinna ka soo bixin wuuna ogyahay kaana waa ogsoonya yani waxaa laga hadlaya sicatu cilmi illahi tabaaraka watacala sicatu cilmi illahi axaata alla wuu koobay bikulli shayin shay walba wuu koobay cilman buu ku koobay meeshaasi ee aayadda sida isu daba dhigtay alraxmaanu cala alcarshi istawaa allah carshiguu ka sarreeya aayaadka ka dambeeyana maxay tilmaameen cilmigiisu meel walbuu yaallaa soo ma qur-aanku waa saas allah tabaaraka wa tacaala waxa cashiga ka sarreeya waa daatadiisa nafsuhu baa ka sarraysa cashiga laakiin meel walba waxa joogaaye waa cilmigiisa iyo la socodkiisa qur-aanku sidaasuu qeexayaa axaadiista nebiguna saasay qeexaysaa ijmaacii salafkuna sidaasuu ku dureersaday waxa meel walba jooga waa allah cilmigiisa kor buu jiraa laakiin waa kula socdaa waa ku arkaya waa ku maqlaya waa ku ogyahay kama qarsooni wahaakada alam tara ana allaha yaclamu ma fi samaawaati wama fi lardi ma yakunu min najwa alaaatin ila huwa raabicuhum walaa hamsatin ila huwa saadisuhum wla adnaa min dalika wala akara ila huwa macahum aynama kaanuu uma yunabi'uhum bima camiluu yowma alqiyama maxaa laga dambaysayey ina allaha bikulli shayin caliim maxaa aayaddan lagu bilaabay alam tara oo cilmi ah sooma maxaana lagu dhameeyey ina allaha bikulli shayin caliim inta udhaxaysa maxaa laga wadaa saddex markaa tihiin isagaa idin afreeya shan markaa tihiin isagaa idin lixeeya intaa haddaad ka yartihiinna waa idinla jiraa haddaad ka badan waa idinla jiraa maxaa laga wadaa bimacnaa waa idinla socda waa idin ogyahay waay cilmigiisii ogaansihiisa waay waxa idinla jirta xagee laga qaadan aayadda bilowgeeda iyo dhammaadkeeda waana lagu furfurtay waana lagu khatimay soo ma waxaa kalo laga qaadan tafsiirkii salafka ridwan lahi caleyhim cabdullahi ibn cabbaas iyo keyrkii ayaa saa ku fasiray war waxa meel walba idinla jooga waa cilmigii alle ama allah tabaaraka wa tacaala istawa cala carshi carshigu ka sarmaray a saas wey maana marka sidaasay aayaddu isu daba dhigtay markii la yidhi yani ista alraxmaanu cala alcarshi istawa waxaa laga dambaysiiyey lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi wamaa baynahuma wamaa taxta saraa milkigiisi iyo lahaanshihiisa wa maxaa laga dambaysiiyey wain tajhar bilqawli fainahu yaclamu sira wa akhfaa wax walbase meeshuu joogaba waa la socdaa waa ogsoon saas maa marka qur-aanku macnaha wey macnuhu faa'idin waa macnihii salafkii saxaabadu ku tagan wey macnaha ayib in ilaahay loo diiday inuu carshiga ka sarreeyo oo la yidhahdo ilaah carshiga kama sarreeyo xad baad alla u samayseen meel baad ku koobteen carshiguu ku fadhiyaa baad dhahdeen yani wax weye jismi baad u samayseen wax la daldalaay waa fikradii jahmiyada waay jahmiyada iyo jacd ibnu dirham iyo jahmiyo iyo muctazilo afkaartoodii waay afkaar dad islaama maaha cid kasta oo qabtana iyagay ka qaateen saas macana kullaabiyadu iyagay ka qaateen kullaabiyadan ashaaciradaa kasii qaadatay maaturiidiyaad qaadatay saasaa waxaan loo kala dhaxlay wailaa fikir aanka iyo sunnada iyo saxaabada iyo salafkii ka soo jeeda maaha nimankaa luunsanan soo sheegnay darsigeena hore kusoo qaadanay in qaar ka mida la laayeyba oo culimmadu isku waafaqday in la laayo nimankaasaa fikirku ka soo jeeda alla cardiga kama sarreeyee meel walbuu joogaa waa fikirkii jacd ibnu dirham iyo jah ibnu safwaan saas man ninkii qabana ayagaasuu ka qaatay magacii dambe uu sheeganayalkiiso axaata alla waa koobay bikulli shayin shay kasta cilman buu ku koobayo wax ilaahay ka qarsoon tabaaraka watacaala ma jiro qad axaata bikulli shayin cilma waa kii cilmigiisu meel kastu jooga wa qahara alla wuu qasbay kulla makhluuqin makhluuq kasta cizatan awood iyo wa xukman xugun buu ku qasbay qaharada waxa la yidhahda makhluuq kasta allah tabaaraka wa tacaala kelimadiisa iyo xukunkiisa ayuu ku fuliyaa oo wuu qasbaa mana diidi karo ma ka hor imaan karo ma isku taagi karo cizatan awood ahaan oo awood ahaan buu ugu fuliyaa wa xukman iyo xugm tasaruf ah, awooddiisuna waa ku fulaysaa tasarufkiisuna waa ku fulaya horaan usoo sheegnay soo ma waxaan kusoo sheegnay kelimadii ahayd wanafada xukmuhu fii jamiici alcibaad saas macana taasaa waxaa la mid a qahara kula makhluuqin cizatan wa xukmaa ayb marka ciidina iskuma taagi karto way macna ciidina iskuma taagi karto wa wasica alla wuu waasac noqday kulla shayin shay kasta raxmatan naxariis ahaan buu ugu waasac noqday wa cilman iyo ogaansho ahaan shay walbana wuu waasac noqday xagga naxariista iyo xagga ogaanshaha ogaanshihiisana wax ka hoos baxaya ma jiro naxariistiisana kulli addoommada way wada gaadhay ayib cilmiga daliilkiisa waa inagii soo marna naxariistana waxa weeye aayaddii qur-aanka ahayd muxuu ahay waraxmatii wasicat kulla shay naxariistaydu waxay u waasac noqotay shay kasta allah naxariistiisu cid walbay gaadhsiisan tahay waa naxariista adduunyada wa xataa gaalkay gaadhsiisan tahay kama baxsana leanna gaalka isagoo ilaahay inkirsan oo diidan oo ku taagan oo sharcigiisa la dagaalamaya oo alla jiritaankiisaba dood ka qaba yuu haddana irsaaqahaya soo ma oo caafimaad siinaya oo caruur siinaya oo waakan waa dhaqayn oo xoolo siinaya soo naxariis maa saas ma cafwigaa iyo cafintaa iyo noolayntaa iyo abuuristuu abuuray iyo waa naxariis makhluuqa kale iska badaa makhluuqaadkaa kaleeto geedaha iyo jamaadaadka iyo duurjoogta iyo xasharaadka iyo cayayaanka iyo kulli naxariista ilahi waa wada gaadhay naxariistaasi marka dad khalqiga wada gaadhay waa naxariista adduunyada la wada haysto ee xataa khalaa'iqda muxuu ahaayey neefka xoolaha ilmihiisa ugu uu ugu danqanayo ee markuu naaskiisa nuugayo uu lugta kor uga hayo ee uusan dhib ugu ogolayn waa naxariistii rabbi tabaaraka watacala naxariistaasi marka khalqi waa wada gaadhay laakiin naxariista aakharo iyadu waa khaas naxariista aakharo iyada waa khaas oo rabbi tabaaraka wa uguma talagelin dadka mu'miniinta a ah waxaan ahayn taas dambe gaalada waxba kuma leh taa dambe yani naxariistaa dambe ee janno iyo yani waxa weeyaan cadaab ka badbaad iyo abaalgud wanaagsan iyo meel wanaagsan iyo mu'miniinta basaa iskale taa dambe macana oo gaaladu la wadaagi maayaan ayib yaclamu alla wuxuu og yahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeya iyo wamaa khalfahum waxa ka dambeeya maa bayna aydiihim waxa hortoodae ka horeeya wamaa khalfahum waxa ka dambeeya waxay soo dhaafeen iyo waxay kusii socdaan intaba waa ogsoon yahi walaa yuxiituuna ma koobi karaan bihi alle cilman ogaansho ahaan kuma koobi karaan dhanka cilmiga iyo garashada iyo aqoonta ilahay ma koobi karaan maxaa laga wadaa allah tabaaraka wa tacaala isagu khalqigiisa wuu koobay oo cilmi buu ku koobay oo wax ka hoos bixi kara ma jiro laakiin khalqigu iyagu alle ma koobi karaan sooma allah tabaaraka wa tacaala daatadiisa iyo siday u taallo khalqigu ma koobi karaan si kastaba isugu daya koobidda waxaa la yidhahdaa shayga inaad aragto ama ogaato dhinacyihiisoo dhan aad wada marto meel ayna kaa qarsooneyn ayaa la yidhahdaa ixaatada la yidhahda wayna ka khaasan tahay ru'yada ru'yadaa ka guda weyn ixaatada marka walaa yuxiituuna bihi cilman ilaahay cilmi kuma koobi karaan waxaynu ugu koobi karayna waxa cilmiga laydinka siibaaba yarba wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan ilaahay cilmigiisu waa ballaadhan yahay addoommada intuu u furayna waaba wax yar kulli aqoontooda haddii laysu geeyo sooma ayn xadiiskii nebi muusiya markay kulmeen khadir markay kulmeen xadiiskiisu fi saxiix albuhaari wuxuu ku yidhi khadir nebi muuse ku yidhi muusow cilmigaaga iyo cilmigayga dhammaan haddii laysu geeyo ka ilaahina loo fiiriyo ma dhanna buu yidhi cilmigeennu shimbir intuu muxuu ahaayey badda korkeeda istaagay oo afka gashaday kala soo baxay muxuu ka soo qaadi karaa badda u dhimi karaa waxba soo ma cilmigii muuse iyo kii khadir kii khalqiga isu wada gee waxba ma dhanna ka ilaahay marka loo fiiriyo waa wax yar soo maa marka wamaa uutiitum min alcilmi ila qaliila bini aadamka maalinba maalinta ka dambaysa waa ka wax loo loo faydayo maalinba waxbaa la tusaya ah, mar waxaa loo fayday oo teknolojiyada la tusay wax uu mooday inuu isagu soo saaray laakiin dhulkuu yaallay muusan aqoonin sooma ah, mar waxaa la baray idaacadaha iyo mawjadaha hadalku siduu u gudbo oo isu raacraaco oo meel u gaadho wax jiray bay ahayd laakiin mid baa mar ilaahay ku ilhaamiyo tusay mar dambe haddana waxaa soo baxay suurada meel foog jirtahay adduunka cidhibtiissee looga arki karaa qaabka looga arki karayo waa yaallay systemku laakiin bini aadamkaan aqoonin dib buu ka arkay soo ma internet baa soo baxay qaab xidhiidh ah wuu jiray qaabkani laakiin dib baa laga tusay culum badan oo dibiga ku saabsan oo la aqoonin baa dib laga iktishaafay wax yaallay bay ahayd laakiin dib buu ka arkay bini aadamku soo ma waxa qarsoon la tusin baa badan ibni aadamku soo inuu ictiraafo maha marka aqoon daradiisa aqoon daradaada ictiraaf wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila walaa yuxiiطuuna bihi cilman waxaad koobi kartan baaba iska yar saas way ayib mawsuufun way alla tabaaraka watacaala mid la sifeeyey mawsuufun mid la sifeeye wey bimaa shay baa lagu sifeeyey wasafa uu sifeeyey bihi shayga nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa alcadiimi ee weyn dhexdiisa uu ku sifeeyey wa calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa korkiisa uu ku sifeeyey alkariimi ee wanaagsanaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya tilmaan kasta oo isagu uu isku tilmaamay qur-aanka dhexdiisa waxaa kaloo uu ku tilmaamaya tilmaan kasta oo nebigiisu uu ku tilmaamay axaadiista dhexdeeda muxuu sheekhu leeyahay qaaciduu dhigayaayo sifo kasta oo alla uu qur-aanka ku sheegay ama nebigu axaadiista ku sheegay allana uu leeyahay sidaasaan ugu tilmaamaynaa halkaana dhaafi mayno diidina mayno maxaa yeelay alla tabaaraka wa tacala soo isagu iskama kaana yaqaanin ya allahuma cid baa naftiisa ka taqaana isagii cid walba iska yaqaanay baa ina yidhi sifadaasaan leeyahay melihid haddaan soo istaagin ka hor malihid oo maxaad ku diidaysaan maya kuuma ogolin war anaa leha ii daaya anaa sheegtay waa inaad tidhahdo ha waad sheegatay adaan naftaada nooga xog ogaansan waa inaan qirno markii allah laga yimaado tabaaraka wa khalqigiisa bini aadamka cidda ilaahay ugu taqaana nebi maxamed buu ahaa salawaatu rabbi waslamu aleh saas ma a cid alle ka taqaano innii aclamukum billahi waakhshaakum ilaahay anaa idinku aqaana anaana idinku cabsi badan buu nabig ur sal lay aslam hadduu axaadiistiisa sugane ee mutawaatirka iyo aaxaaddaba leh allah sifaat ku sheego inay yidhahdo sifadaa allaa leh ma waxaan dhahaynaa nebi maxamedow allah annaga kaaga xoogaalsan sifadaa ma leh ma saxba sifadaa ma leh ah, ama meehe nebi maxamedow cabirkaa ku khayaamaye sidaa inaa ilaahay u cabirto sifatiisa ma ahayn xoogaa cabirkaas fasaaxadaasi wax kaa yihid soo gaalnimo maaha iyadu waa gaalnimo inaad tidhaahdo cabirkan maaha inaan ilaahay ku cabirtana waa gaalnimo oo nebiga fasaaxadiisa aad funto inaad sifo uu sugay ka hor tagtana waa khatar mid ilaahay sheegtay inaad ka hor tagtana waa khatar oo kulli maxaad ku diidaysaa caqligaygaa diidan waan qaadan lahay waay caqligaygaa wuxuu ku tusay sifadan haddaan sugaayay waxoogaa naqsi baa waxaan ka waxaan ka dhadhaminayaa ka fahmayaa inaan ilaahay shay xun u sugay haddaan idhaahda ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yidhi gacan baa leh hadduu yidhi nebigiisuna u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid baa soo boodo wuxu uhi war haddaad ilaahay gacan ku sheegtaan hee ilaahay haddaad gacan ku sheegtaan soo gacantii bini aadamka ma aha ma gacan bini aadam baad ilahay usugaysaan waa wari niman waxaa soo baxay balaayo qaba oo wahaabiye la yidhaahdo oo ilaahay gacmuu leeyahay leh a baa gacan leh warma ilahay baa fara leh caamadii inaa lilaahi wa inaa ilayh madaxda qabsaday ah. waxaa ka lumay war ilaahay baa sheegtay oo nebigiisaa sheegay tan makhluuqee taqaanaanna ma aha tii bini aadamka ma aha midda maroodiga ma aha midda xayawaanka ma aha midda malaa'igta ma aha midda basharka ma aha waa mid ilaahay khaas u leeyahay taa taqaaneenna ma aha intaa hadday ku dari lahaayeen caamadu waa fahmi lahay war sifadan ilaahay baa sheegtay siduu u sheegtay aanu nabadgelino wax ka fayoobi badan ma jirto sababtaas ma marka shay kastoo alla sifa isku sheegay ama nebigiisu ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh ceebna ma aha macno xunna kuma tusayso haddaad ka fahamto macno xunna waa fahankaaga ee muraadkii ma aha adaa fahankaagu khaldamay ee maqsuudkii shaarica ma aha adaa khaldamay waxa aad la dagaalamaysa sifada ula dagaalamaysana waa fahamun adiga aad isfahansiisay ee faham saxa maaha markaad fahm xun isfahansiisay ayaad markaa la dagaalanka bilowday ah, fahamkaagii baad la dagaalamaysaa marka ee maaha wax kale lama dagaalamayso waa meesha ay yidhahdaan culimadu <clears throat> waxay yidhahdaan yani waxay yidhahdaan eh, muxuu ahaayey eh, waxay yidhahdaan eh, kullu mucailin mushabbih kullu mucailin mushabbih ruux kasta oo ilaahay sifadiisa diiday intuusan sifada diidin buu ilaahay khalqigiisa ku shabahay maxaa laga wadaa sifada inuu diido maxaa keentay markii la yidhi ilaahay weji buu leeyahay oo qur-aankuu ku sheegtay baa waxaa u soo baxday oo uu fahmay wejigan qur-aanku sheegay waa kii makhluuq oo kale soo muusan shabihin marka markii ula ekaatay oo tashbiiha uu ku dhacay buu yidhi tashbiihii ka carar marka markaasuu yidhi wejiba ma jiro soo ma sidaas daraaddeed cala sawaab waxa weeyaan kullu mushabbihin tashbiiha intuus waxaan dhihi lahaa intuusan tactiilka iyo diidada sifaatka ku dhicin waxaa uga horreeyey tashbiih iyo shabah buu sawirtay tiibuu la dagaalami is yidhi marka halkaasuu marka sifaadkii meesha ka saaray saas way macana laakiin hadduu dhihi lahaa sifadani waa suganta waxayna u sugan tahay qaab ilaahay khalqigiisa uusan u shabihin intaa hadduu ku ekaan laha waa nabadgeli lahaa saas way macana waana madhabka sunnada iyo salafka mawsuufun way alla tabaaraka wa mid lagu sifeeyey bimaa shay baa lagu sifeeyey bihi isaga bima shaybu yaa lagu sifeeyey wasafa uu ku sifeeyey bihi isaga ama shaygaas nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey isagu shayguu isku sifeeyey buu ku sifaysan xaggee buu ku sifeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa alcaiimi ee weyn waa qur-aankee wa calaa lisaanihi lisaani nebiyihi dheh nebigiisa carabkiisa korkiisana uu isku sifeeyey ilaa nebigu waxa uu alla ku sifeeyey allah isku sifeeyey soo ma nebigu wuxuu alla wuxuu ku sifeeye ku sheegay alluu ka yimid oo maa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebiga carabkiisay ka timid laakiin sifadan yaa sheegtay oo nebiga sheeg ku yidhi allah sooma saas way macana wa calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa korkiisana uu alla isugu sifeeyey nebigii alkariimi ee wanaagsanaa hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma waslm cala nabiyina mxamedi wala ali sabi wslm